لا فرض ثم زاحمه وإن يكن فرض فمن سدس ومن ثلث باق واقتسام ليه وهو لأخت أو جماعة كأخ معصب فما لها فرض رسخ في غير أكدرية جدا تضم والأم والزوج وأختا لا لأم فافرض للأخت النصف والسدس لجد ثم اجمعا واقسم ومثليها يعد والسدس للجدة وابن حزم يقول حازت كل ما للأم وفقد أم شرط إرثها وزد فقد أب في أمه ولا تحد إلا لدى ابن حنبل وإن تكن أكثر من واحدة فهو لهن وإن تكن بعدا فلا تشاركي لكن لدى ابن شافع ومالك لم تسقط القربى التي من الأب بعدا من الأم فشرك تصيبي وجلهم أم أبي الأم حرم ولابن حزم كل جدة تضم والأصبحي أم جد أهملا كأحمد إن كان جدا قد علا والزوج إذ لا فرعا والزوج إذ لا فرع نصفا حصلا فإن يكن فرعا فإن يكن فرع فربعهن جلا وهو لزوجة أو الزوجات بدونه ومعه ثمنيات والعول في الفروض حق واقع إن كثرت والحبر منه مانع waxaynu ku guda jirnay furuudii asxaabuulfarq furuudkii ama asxaabu sihaan waxaynu ka soo baxnay banaadkii iyo akhawaadkii iyo ikhwadii lu iyo hooyadii iyo aabbihii wuxuu yihi waljaddu cinda faqdihi kadaka waljaddu awowgu cinda faqdihi cinda faqdi labi aabbaha marka la waayo kadaka saasoo kale weeyaano isaga gooskiisiibuu gelayaa markaa macal farcina sudus buu yeelanayaa fardi kale uu leeyahayna ma jiro intiisa kale waa tacsiib uma intaa dabadeed haddana in kaana macahu ikhwatu hadday ikhwa la joogto halkaasuu aabbaha kaga duwan yahay ikhwadaasoo ligayri ummin aan ahayn kuwii xagga hooyo kuwa xagga hooyo hadday joogaan uu xijaabaya yaxjubuhum cinda alciraaqiyi ciraaqiga agtiisa wuu xijaabayaa ikhwadaas sidii ikhwada looba u xijaabayay ayuu iyagana u xijaabayaa ka abin sidii aabbaha oo kale wa kayruhu laakiin wixii abu xaniife ka soo haray sharakahum walaalaha wuu la wadaajiyey awowga oo wamaa xajaba ma xijaabi waa masaladii dee iska caanka ahayd saxaabaduna ay isku khilaafeen ridwaan ullaahi calayhim khulafaa urashiinta laftooda isku jumhuurku markaa madhabka zayd radia allahu tacaala canhu oo madhabkii cumarna ahaa ayay qaateen abu xaniifa raxmat ullaahi calayhi isagu qowlkii abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu iyo saxaabo kaleba laga soo guuriyey ayuu isagu ku tegaya wuu xijaabaya oo waa asal buu waa farac bay isaga ka yihiin qolyahana waxay lay weysiiman yihiinoo labaduba aabbahay soo marayaan marka meydkii awowgana qofbaa udhexeeya iyagana qofbaa dhaxeeya oo labadaba aabbahunbaa udhexeeya marka maadaama ay siman yihiin way isla dhaxlayaan laakiin haddana waxaa laysku raacsan yahay in awoogu uu ka awood badan yahay walaalaha oo isaga markaa waatan markaa sida afdalka ah iyo jeer lala raadinayo haddaba abu xaniifa madhabkiisa marka lagu socdo warku waa cad yahay oo way xujaabayaan un intaha alamru sheeko kale ma jirayso laakiin qolyahan kale wuxuu wa wakayruhu sharakahu wixii abu xaniife ka soo haray wuu soo gelinayaa dhaxalkii uu la wadaajinayaa awowga oo wamaa xajaba xijaabi maayo walaalihi haddaba sidaa loogu qaymi fa acihi awowga waxaad al afdala ka u fiican min muqaasanati inuu la qaybsado aw uluin ama uu maal uu qaato id laa farda haddii aan fardi jirin ama halkaa zaaxamahu oo ciliili geliyey haddii aan asxaabulfuruud meesha jirin ee awowga iyo ikhwadaasun ay yihiin waxaad eegaysaa awowgu inuu laga soo qaado mid iyaga kamid oo uu la qaybsada iyo iyo in ulus dhammaystiran la siiyo keebaa u fiican deetana kii kolba u fiicnaada ayaad siinaysaayoo eh, aada isaga markaa u dooraysaa wa in yakun fardun haddii uu markaa fardi jiro fa min sudsin wa min ulusi baaqin waxaa markaana loo doorayaa la eegayaa ka u fiican eh, sudusu jamiici ilmaal xoolahoo dhan inuu sudus ka qaato iyo wa min ulusi baaqin markii asxaabul asxaabulfuruudku ay baxeen wixii soo haray baaqigaasi in ulus laga siiyo waqti saami iyo inuu iyaga la qaybsado saddexdaa kolba kii u fiican baad eegaysaa oo layyahina daciifi maayo awowgu oo mar walba isaga sida u roon ayuunbaa la eegayaa marka adda halkaa maxaa ka soo baxaya suduska inaanu ka yaraysanayn waayo suduskii hadduu wax ka fiican helana waxaa fiican baa la siinaya haddii kalena suduskii baa la siinaya waakilha walaysa canhu naazila bxaali wain yakun fardun famin sudsin yani faacطihi afdala min sudsin waxaa siisaa sida ugu fiican sudus iyo wamin uluثi baaqin waqtisaabin saddexdaa ka u fiican si lan yahinadu waa iska takmilo wahwa awowgu liukhtin ukhtadii wuxuu u noqonayaa aw jamaacatin ama jamaacadii akhawaadka ah wuxuu u noqonayaa ka ahin mucasib sidii ah casabaynaya oo kale ayuu noqonaya oo markaan ah shaqiiq ay meesha joogin akhawaat shaqiiqaadkiina ay joogaan ama akhawaat laab ay joogaan akh laab aanu joogin ee awowgii uu joogo waxaa laga soo qaadaya inuu walaalkood joogo oo kale deetana wuu casabaynaya kadibna de markaa sidii ah mucasir markuu noqdo lidakari mislu xadi lunsayeenkii ayaa loogu qaybinaya famaa lahaa markaa ukhtadaasi yeelan mayso fardun wax fardihoo rasakha sugnaaday fardi haabita ah male mar haddii jadkii uu joogo wuu casabaynaya deetana casaba bilkhayr ayay noqonaysaa saasay wax u dhexlaysaa fii hayri akdariyati marka laga reebo masalada akdariyada <clears throat> masaladaasi iyadu markaa ukhtadii fardi bay yeelanaysaa marka hadduu fardi malahadaasi waa uu si guud lakiin waxaa la yidhi haddana fardi yani ibtidaaan baanay fardi lahayn mararka qaarkood dee qaab markaa fardi waa waa loo xisaabiyaa suwarta qaarkeed waa loo xisaabiya ayoodii markay akhawaadkii joogaan had hadiya jeer waxaa laga shaqeeya inaanay ka badsanin sulusaynkii inaanay ka badsanin ayaa haddana la ilaaliyaa haddaba wuxuu yidhi fii hayri akdariyatin masalada akdariyada la yidhaahdo maxaa magaca loogu bixiyey hadallo badan baa ku jira laakiin sabab sugan lama hayo ninka ay ku dhacday baa binu akdar ahaa iyo kadarad calaa zaydin madhabahu iyo sheekooyin noocaasa ayaa ay sheegaan laakiin magacaasun bay ku caanbaxday masalada akdariyada oo tadummu masaladaasi waxay koobsanaysaa jaddan jadkii walumma iyo hooyada wazawj wa ukhtan laa iyo ukhto aan xagga hooye ahayn markaa dee zawjkii nus buu yeelanayaa umna waxay leedahay halkan sulus bay leedahay ilan faracna ma joogo walaalihiina waa mid keliya markii markaa saasi ay dhacdo oo zawjkii nus qaato umna ay sulus qaadato xoolihiina maxaa soo haraya sulus baa soo haraya iyo sudus marka laisku geeyo waa nus weeya markaa waxa soo hariyo waa sudus awowgana wax sudus ka yar lama sii jirin suduskii markaa isagaa qaadanaya kolkuu jadkii suduskii qaato ayaa waxaa lais weydiinayaa ukhtadani dhaxalkeedii mid hadday casabo tahay dee awoga wax la qaybsato oo ciddii casabaysayoo dee awoga noqonaysa hala qaybsato haddaanay casabo ahayna dee fardigeedii hala la siiyo ila si kale ma jirayse marka waxaa ugu qasbanaaday in eh, si aan awowgana suduskii looga yaray in iyada fardigeedi loo sameeyo nus loo fardiyo masladuna way caawilmaysaa kadib baa waa kan ku yidhi fafrid lilukti nisfa fafrid waxaad u fardi yeeshaa lilukti walaashii annisfa nisfu jamiici ilmaal wasudsa lijad awowgana sudus u fardiyeen oo wii markaa soo hahiyay sudusba markaa la siinaya marka markii isagu suduskii qaato iyadiina nus baa la siinayaa masaladii markaa way cawlmaysaa lix hadday ahayd sagaal bay noqonaysaa markay sidaa noqoto uma jmacan jamci suduska iyo nuska isugee waqsim qaybi oo u qaybi jadkiiyo okhtada u qaybi majmuuca wa milayhaa yucaddu iyada labadeed baana isaga la tirinaya oo eh, habadii isagu uu helay iyo saddex ayadu heshay marka la isuugaya afar bay noqonayaan eh, ayaa deetana saddexdoodii saddex badax inta iyagii laga dhigo ayaa loo qaybin markaad daba qaybsanamaysa saddex baad ku dhufan doontaa labiyo toban markay noqoto afarti labiyo toban bay noqon ayaad markaa iyada eh, afar siin isagana sideed oo lildakari mislu xadil unsayeenkii ayaad ugu qaybinaysaa fafrid lilukti nisfa wasuta lijad uma jmacan kadibna isugee labadooda intooda isugee wa milayhaa yucaddu iyada markaa labadeed ayaa isaga la tirinaya wasudsu liljadati halkaa markaa jadkii ayaa lagaga baxay wasudsu liljadati wabnu xasmi yaquulu xaasat kula maali lumi wasudsu liljadda ayaydii iyaduna sudus bay leedahay oo axaadiis baaba ku soo aroortay waxaa markaa eh, ibnulmundir uu leey waa lagu ijmaacsan inay sudus leedahay laakiin ibnu xasmi baa khilaaf sheegayo wa ibnu xasmi imaamkii ibnu xasmi ahaa yaquulu wuxuu leeyahay xaasad kulamaa lilummi wax alle wixii hooyadu ay lahay ayay yeelanaysaa oo macnaheedu uu yahay dee ulusna way qaadan kartaa sudusna way qaadan kartaa oo wixii hooyada maaragtay laga ilaalin jirin laga ilaalinaya haddii farac iyo ikhwa aanay midna joogin hooyadiina aanay joogin ulus bay yeelanaysaa haddii kalena ulus bay yeelanaysaa laakiin de ijmaac baa lagu soo guuriyey masalada in ay sidaa tahay isagu wuxuu ka eegay un de jaddadan ay maaragtay xukunkii hooyada leedahay xurimat calaykum ummahaatukum marka la yiri ummahaadka dee jadaadkii way soo gelayaan markaa marka eh, maaragtay eh, faliummihi ulus marka la leeyahay liummihi daana dee jadadii way gelaysaa ilan xurimat calaykum ummahaatukumba way soo gelaysee axaadiistan la sheegay in sudus la siiyeyna waxaa eh, lagu xambaari intooda ka asaxda xaalad markaa ay wax kale jireen oo markaa ka qaado laakiin arrintaasi eh, ijmaac bay ka hor imanaysaa isagu markaa xagga khilaafka wuxuu sheegay daawuus eh, inuu markaa yidhi aljaddatu bimansilati اlummi idaa lam takun ummun laakiin dee bimansilati ummi idaa lam takun ummun yani halkii hooyadii booskii hooyadii soo gelaysaa markaanay hooye jirin waa hadal mujmal ah wixii oo dhan boosaskii o dhan miyay degaysaa mise si guud un baa loo leeyahay halkii hooyadii degaysa halka hooyadiina degaysa waa la ogolyahay laakiin sudus unbay ku helaysaa baa la leeyahay intaasuu markaa soo naqliyo markaasuu deetana yidhi wax alle wixii hooyadu ay lahaydba way qaadanaysa wa faqdu wa sharu irsihaa jadadu ay wax dhaxasho shari waxa u ah faqdu ummi hooyadii inaanay meesha jirinde ilan mansiladeeda la dejinaya oo markaa waxa weeyaan iyada la-aanteed wax dhexlaysaa laakiin hadday iyadii joogto de dhaxalkeedii hooyadu iyadaa yeelanaysa jadaduna soo geli mayso ama tii xagga aabba noqdo ha noqoto ama tii xagga hooye noqoto wasid waxaad kordhisaa faqda abin aabbana in lala yahay fii ummihi isaga hooyadii markay tahay markay aabbaha hooyadii tahay oo jadadii xagga aabba ay tahay shardi waxaad ka dhigtaa inaan aabbihiina joogin walaa taxid arrintaa ha ka baydin sidaa u sheeg ilaa lada bni xambali imaamkii axmed ahaa mooyaane isagu shardigaa ma dhigayo xanaabiladu <clears throat> waxay iyagu leeyihiin shardi ma aha in aabbaha aanu joogin ama aanu dhaxal lahayn oo xadiis baa jira in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jadadii acamaha sudus wabnuhaa xayon yani waxa weeyaan iyadoo inankeedii no inanka la waa aabbihii inankeediioo noo ayaa uu sudus siiyey marka xadiidka sixa ahaan baa laysku haystaa oo xagga sanadka ayaa sida bayhaqiya uu leeyahay tafarada bihi maxamed ibn salim wahuwa ayru muxtajin bihi in aan la xujaysanayn laakiin eh, de imaam axmed raxmat ullahi tacaala calayh mararka qaar kusaan sheegnay eh, xadiidku dacfibaha ku sugnaadee wax uga awreysan hadduu waayo wbuu qaata qolyahan kale iyagu waxay ka eegeen qaacidadii faraaidka qaacidada faraaidku waxa weeye man adlaa biwaasiatin xajabathu tilka alwaasi qofka hadduu qof soo marayo uu ku soo qofkaasaa xijaaba ikhwa liumka unbaa ka badbaaday iyaga markaa maarata waa mustafir laakiin si guud qof waliba qofka uu ku soo gudbayo ee uu soo marayo ayaa xijaaba wa ama ayadana waxay soo martay aabbihii bay soo martay marka aabbihii baa xijaabayb wafaqdu ummin hooyo oo la waayo ayaa shardu irhihaaya wasid waxaa kaloo kordhisaa faqda abinna maarata soo kordhi fii ummihi marka hooyadii la joogo ta kale ma xijaabi karo walaa taxid ha ka baydhan arrinka ilaa lada bni xambalin imaamkii axmed ahaa mooyaane wain takun haddii ay haddaba noqoto akaru min waaxidatin wax hal ka badan ayadu hadday noqoto fahwa lahunna intay doonaanba ha noqdaani suduskii wuu u sugnaado way qaybsanayaan mid walba sudus heli mayso e suduska uunbaa loo wada qaybinaya wain takun bucda hadday tu fogi ay joogto iyo tu dhow weeye macnuhu falaa tushaarik dee la wadaagi maysa tii ka dhowey hadday kala fog yihiin oo isku in maydka aanigu soo tirsanayni xaaladaa iyadaa isla wadaagi maayaane ta dhow ayuunbaa la siinaya waxbaa laga soo reebo wuxuu yidhi laakin lada bni shaaficin wamaalikin lam tusqit alqurba alatii min alabi bucda min alummi fasharig tusi imaamkii shaafici ahaa iyo sheekhiisii maalik agtooda lam tusqit ilqurbaa tadhawi ma ridayso ee allatii min alabi xagga aabbaha ka socotaa bucdaa tufog oo minal ummi xagga hooyada ka socota ma xijaabayso wadaaj slasi tusib xaqii baad markaa asiibiya marka qolyahaas maxay leeyihiin haddii si guud waa laysku waafaqsan yahay hadii ay kala fog yihiin ta baa la xijaaray <clears throat> hadday isku dhinac yihiin sidoo kale haddii ta dhowi ay xaggii hooyada tahay iyaduna way xijaabaysaa tii fogeyda xagga aabbaha ah hadday laakiin cagsiga noqoto oo tafogi ay noqoto tii aabbaha ta ay noqoto tii xagga hooyada xaaladaasi ayaa khilaafka ugu jira xanaabilada iyo xanafiyadu qaacidadu weli ku socdaan ta fog waa la xijaabaya xagga hooya baa ka socotay qoladan kale waxay leeyihiin maya way kala xoog badan yihiin ayayda xagga hooye ka socotaa way ka xoog badan tahay ayayda xagga aaba ka socota waayo hiya aqalu xajban iyadaa ka xijaabiya reetan waa kii aabuu xijaabiye cindahum qodobka labaad <clears throat> waxaan la dhaxlayaa de waa wixii hooyada haday hooyada meesha joogi lahay dhaxalka mabay soo galeen kuwan hooyadana dee calaaqa lama laha xagga aabbaha ka socotaay waxa calaaqa la leh waa tan xagga hooyada ka socota <clears throat> marka eh, way ka awood badan tahay bay yidhaahdeeno eh, ma xijaabi karayso saasay markaa iyagu yidhaahdeen dabcan khilaafkaa ku jira madhabka dhexdiisa xataa laakiin waa sida muctamadka wuxuu yihi laakin lada bni shaaficin wa maaliki labada imaam agtooda lam tusqit ilqurba tadhowi ma ridayso allatii min alabi ee xagga aabbaha ka socotaa bucdaa tafog oo min alummi xagga hooyada ka socota ridi mayso ee fasharik wadaaji oo ka dhexaysay suduskii tusib marka maalan ay tahay hooyo ayaydeed waa hooyo ayaydii marka waa ayaydii labaad wey marka hooyana ma noola ayaydii koobaadna ma noola ayaydii labaadoo hooye ayaydeedaa nool xagganna waxaa joogta aabba hooyadii marka aabba hooyadii way dhowda qof bay meydkii usoo maraysa tanna labay usoo maraysa waa laisla wadaajinayaabay wuxuu haddaba eh, u gudbay ayeeyada dhexlaysaa waa ti ilan ti aabbiya tii hooye hor waa laynoogu soo sheegay wantashara alkhilaafu fiiha in carat buu yii haddaba kuwii xagga sare maray maxaa dhaxlay wajulluhum fuqahadu badi ijmaac ba la odhanin xarama umma umma abilummi xarama wuu qadiyey fuqahadii dhammaan waa qadiyeen umma ummi hooyo aabbaheed hooyadii markaa waa awow hooyo tii dhashay weyaan awowgii xagga hooyo hooyadii dhaxalka ma soo gelayso waayo de inankeedaaban soo gelin abul ummi awogii xagga hooye isagaaban dhaxalka soo gelayn bilijmaac <clears throat> kol haddaanu isagu soo gelaynin dee hooyadii iyo wixii kasii dambeeyaana soo geli maayaan walibni xasmi laakiin imaamka ibni xasmi agtiisa kullu jaddatin tudamu baa u sugnaaday ayey oo dhan mid la reebayaba malaha mid kasta waa la soo gelinaya inay isku xijaabaan kala dhawaansho mooyaane laakiin ayay la odhanayo eh, dhaxalka maba soo gelayso ma jirto oo lafdigii aljadda in maarata ayayda dhaxal la siiye iyaynay soo gelayaan halkaasu ka tixraacaya khilaafkana wuxuu ka soo guuriyey sanadkii qaarkood oo ummu abil ummida eh, dhaxalka wax ka siiyey eh, cataa iyo xasanulbasri iyo jaabir ibn zayd iyo ayuu ka soo guuriyey iyo ibnu siriin ayuu ka soo guuriyey inay Eh, umma abilummi ay dhaxal soo geliyeen laakiin fuqahadu eh, taqriiban waa isku raacsan yihiin fuqahaa amsaar inaanay dhaxalka soo gelaynin de qaacidada guuda faraaidkuna waa sida qof aan dhaxalba lahayn qof ku soo gudbin hadday cidi dhaxlaysa ka ka sokeeyaa dhaxli lahaa kii sokaba iyadoo aanu dhaxlayn kii fogaa uu dhaxlo ee isaga soo maray waa arrin aan faraaidka ku jirin weeyaan wjulhum uma abilummi xaram walibni xasmin kullu jadatin tudam walasbaxiyu haddaba imaamkii maalig ahaa umma jadin ahmala ahmala wuxuu ihmaaliyu meesha ka saaray umma jadin awow wixii dhalay marka macnaheedu waa maxay hooyo wixii dhalay yadu way dhexlayaan hooyo ti kusoo gudbaysa aabbo tii dhashayna way dhexlaysa awowo tii dhashay ma awowatii dhashay ma dhaxlayso sidaa daraaddeed imise ayaybaa kulmi karaba iyagu leeyihiin laba keliya aabbo hooyadii iyo hooyo hooyadeed iyo hooyada maarata ayaydaa tii dhashay iyo ayadaa aabba tii dhashay saas markaas baad ka soconaysa mid walbana dee ka sokaysa way xijaabaysaa markaa laba ayay unbaa kulmi kara bay leeyihin maalikiyadu walasbaxiyu imaamkii maalig ahaa umma jaddin ahmala wuxuu markaa eh, ihmaaliyey awoowo hooyadii oo dhan ka axmedin axmed baabu la midiyo isaguna ihmaalinaya in kaana jaddan qad calaa weeyaan laakiin axmed agtiisa hadduu awowgu yahay awow sare marka axmedna muxuu leeyahay hooyo hooyadeed way dhexlaysa aabbo hooyadiina way dhexlaysa awowga koobaad hooyadiina way dhexlaysa iyo hooyadeediy de halkaa kasii socdo laakiin awow labaad hadii la gaaro hooyadii ma dhexlayso marka xanaabiladan agtooda waxaa kulmi kara saddex ayeeyaa kulmi kara oo aan isa soo marin saddex ayeeyo aan isa soo marin ayaa kulmi karaya awoowo hooyadii iyo aabo maalan haddaad isku darajo ka doonaysa de aabbo ayeydii hooyo maalan marka waxay noqonayaan aabbaha ayeydii aabba iyo iyo ayeydii hooyo labadaasba dhaxalkii way soo gelayaan xanaabilada agtooda sidoo kale hooyo hooyadeed iyo ayeydeed bay soo gelayaan yaguna saddexdaa markaa iyagana agtooda kulmi kara marka aahaar iyo in eh, intaasoo jado la dhaxal iyo waxyaalahaas markaa xujaysanayaano waa aad buu udhib badan yihiin jadaadka iyo xataa adiladeeda iyo howlahaas wlصbaxiyu uma jadin ahmala kaaxmadin in kaana jadan qad cala sida axmedba u ihmaalinayo awowga hooyadii hadduu laakiin awogu yahay awow sare weyaan awowgii koobaad aanu ahay marka maxaa ku soo haray eh, shaaficiyadii iyo xanafiyadii soo maha iyagu markaa taalla ihmaaliye ummu abilummi mooyaane wax all yaala wixii ayay kuu noqon karaaba marka ummu abilummi laga tago dhaxalka way soo gelaysa awowaagii shanaad hooyadii hadaad nolol isku soo gaadhaan dhaxalka way soo gelaysaa buyl wazawju id laa farca nisfan xasala fain yakun farcan farubcuhunjala wazawju zawjkii id laa farca haddii aan farac jirin xasala nisfan nisfibuu dee qaadanaya sidii qur-aanka wa sheegay fain yakun farcun haddii farac joogo faracaasi wau noqon karaa awlaadu sulbi iyo awlaadulibni mujaahid baa laga sheegay inuu isagu awlaadulibniga aanu asxaabulfuruudka aanu ku xijaabin oo aanu karga maarata kaga riixin fardigii weynaa laakiin maarata arrin ay fuqahadu isku raacsan tahay fain yakun farcun haddii farci uu joogo fa rubcuhu jala rubciisii baa muuqanayo rubcu almaal buu yeelanaya wahwa lizawjatin aw izawjaati wahwa rubcu lizawjatin buu ahaanayaa aw izawjaati hadday badan yihiinna zawjaadkii rubcaasubay wada yeelanayaan biduunihi biduuni lfarci faracu markaanu joogin wa mac huwa maca alfarcina sumun yaati sumun baa imanayo oo dee bay qaadanayaan waalcawlu fi lfuruudi xaqun waaqicu furuudda cawlku waa mid markaa xaq ah oo dhaca inkasrad haddii ay badato oo waxa weeyaan sihaantii ay badato oo asalkii ay ka badato waalxabru minhu maanicu imaamkii ibn cabaas aha radia allahu tacaala canhuma isagu waa diiday oo markaa isagu qaab kale u tartiibinayaayoo taqdiim buu samaynayaa dadkii dhaxalka lahaa baa la kala hormarinaya buu leeya ciddaan weligeedba dhicin ciddu maaragtay dhiciddeedu ay yaray wax noocaasu marka qaab noocaasu kala horraysiinaya u kala tartiibinaya laakiin jamaahiirtu cawlkaas inuu lagama maarmaan yahay ayay u arkaan waxaanay ku raacayaan zayd ibni haabit iyo cumar bn khadaab iyo jumhuur saxaaba baab lxajbi wa mawaanic lirth alxajbu biljihati uma alqurbi faquwati facrif jihaati alxajbi bunuwat min bacdiha ubuwatu ukhuwat wabacdaha cumuumatu faxjur bilibni ikhwatan wakulaca wanaslahum wadaka libni libni tam mila abin waljadi ila maa dukir fi ljadi walikhwati qablu fadakir wakulu man adlaa bishaksin yuxramu bihi siwa wlaadi ummin tarxamu wakula jadatin biummihi xjubi wain takun adlad ilayhi bilaabi wabilakhi xjub camahu wabnan licam لا ولد الأم فما قد تحرم والبنت لا تحجب غير ولد أم وذا لبنت الابن أيضا فلتضم ويحجب الشقيق من كان لأب وذاك في الإخوة والعمام دب فإن يكن أخ لأم ابن عم لم يحجب ابن العم للجل الأعم ولابن مسعود مع الفاروق عن حجب له كذا, كذا عطاء والحسن وامنع بقتل واختلاف الملة والرق, والرق إرث من مضى في الجملة فمن به هذا اعتباره امتنع ولابن مسعود به حجب يقع وعن معاذ يرث المسلم من ذي الكفر وهو قول جمع فاستبن كذا من المرتد عند الحنفي وهو كفين لسواه فاعرفي والكفر عند الشافعي متحد كالحنفي إن الديار تتحد والشافعي اعتمد في الذمي قطع توارث مع الحربي والحنبلي أعطى قريب مسلم والحنبلي أعطى قريب مسلم أسلم والميراث لم يقتسم وقاتل بالحق يعطى كالقول والشافعي حرمه في المعتمد ومالك ورث مخطئا قتل فيما سوى ديته التي بذل ومن يمت بنحو هدم وعامي ترتيبهم فكلهم كالعدم وأحمد ورث كل من سوى ما ورث الآخر منه وحوى باب الحجب وموانع الإرث لبضاس أيها كان لك حبلي الحجب بالجهة قابك اللي يسو حجابا ورتمرك هوري وجهة dhinaca laga socdo uma alqurbi kadibna haddii isku jaho la noqdo sida loo kala dhow yahay kadibna faquwatin haddii dhowaanshihiina laga midaysan yahay sida loo kala xoog badan yahay saddexdaasaa la isku xijaabay facrif haddaba garo jihaatilxajbi jihooyinka la isku xijaabayo lagu kala horaynayo bunuwatun baa ugu horaysa waa farci min bacdiha waxaa kusoo xigta ubuwatun waa maarataasaaladii wey usushi ukhuwatun waa ikhwadii walaaltinimadii wa bacdahaa cumuumatu waxaa markaa ka dambaysa adeernimadii iyo wixii markaa ay dhaleen markaa bunuwatu waxaa soo gelaya abnaa wa abnaa abnaa ubuwatuna waa aabo iyo jad iyo kaas ikhwana waa ikhwada noocyadoodii kala duwanaa marka laga reebo abcan ikhwa liumda halkan waa casabadii um casabadunbaa jihaadkan u baahan ila casabadaa inay isreebreebaan la doonayaayo ciddii markaa faliawlaa rajulin dakarkii qaabkaan usoo saari lahayd baa lagu sheegaya cumuumaduna waa saas waa camkii shaqiiq iyo camli ab iyo ibnulcam iyo ibnu ibnulcami shaqiiq ikhwada laftooda abnaa ikhwadii waa lasoo hoosgelinaya faxjub waxaad ku xijaabtaa bilibni jihatulbunuwadii ibnigii waxaad ku xijaabtaa ikhwatan walaalaha iyo wakula cami labadaa jihoo dhamba jihada ububada mooyaane labada jihee dambaba bunubadu way xijaabaysaa markaa markaa ukuurtii la yahay baa laga hadlaya faxjub bilibni ibnigii waxaad ku xijaabtaa ikhwatan ku xijaab iyo wakula camin adeeroo dhamba iyo waxay dhaleenba wanaslahum waa kaa ku iyaga iyo waxay dhaleenba ku xijaab wadaaka xukunkaasi tamma wuu u dhammaystirmayaa libnilibni ibnulibnigii mahmaa nasala isaguna sidaa weeyaanu ikhwo iyo acmaam iyo waxay dhaleen ba u xijaabaya mila abin sida aabbahoo kale marka halkaa maxaad fahamtay in aabbuhuna intaba xijaabaya ilan ubuwadii baa ka horaysa labadiibe waljaddi iyo awowgii isaguna waa saaso kale ugu wada xijaabaya ilaa maa dukira fi ljaddi walikhwati qablu intii hore loo soo sheegay ee awowgii iyo ikhwada ku saabsanayd mooyaane iyada fadakir xasuusnow de wixii markaa abu xaniife ka soo haray waa kuwii tafsiilka lahaa ee lahaa ikhwan lium ayuunbuu awogu xijaabaya qaacido kale kusiya wuxuu ku yidhi wakullu man adlaa bishaksin qof kasta oo qof ku soo gudbay yuxramu waa la bihi isagaa lagu qadiya isagoo hadduu joogo bisababihi ayaa lagu qadiya isagaa xijaaba siwaa wlaadi ummin wixii markaa hooyadu ay dhashay marka ikhwadii la-um oo tarxamu iyadu dee naxariisanaysa caruurteedii iyadu xijaabi mayso ma xijaabaysee way soo daynayaa soo daynaysaayo bal iyada inay riixaan baaba dhici karta oo iyadu ay markaa uga durugto marka iyadu waa agga naxariista laakiin intii kale waa xijaabaya aabbuhu kuwii u dhalay wuu xijaabayaa ikhwadu waa saasoo kale acmaam kulli hawlaa wkul man adlaa bishaksin yuxramu bihi siwa markaa taas aggii qurbigii bay noqonaysa waa qurbu darajihi qofkii ku soo maraya adaa ka dhow wabilakhi xjub camahu wabnan licam wabilakhi walaalkii waxjub waxaad xijaabtaa bilakhi ku xijaabtaa camahu camal meyiti afwan wakula jadatin biummihi xjubi wain takun adlat ilayhi bilabi waxjub waxaad ku xijaabtaa kula jadatin ayay kasta waxaad ku xijaabtaa biummihi biummilmayiti maydka hooyadii ku xijaab horena waynuu soo sheegnay hadda waynagii shuruudda ku darnay wain takun haba noqoto ayaydaasi adlat ilayhi mid eh, maydka ugu soo gudubtay bilabi xagga aabbaha oo iyada aan sooba marin xataa haday tahay way ka dhowdahayo de wixii waana isku jiho waa maarata aggii eh, eh, maaratay umuuma ayaa laska idhahdaa dad umuumadii tidhahdo taqliib samaysana waa caadi iyadiibaa markaa ka dhow isku jihana way yihiin iyadiibaana ka dhow way xijaabaysa wa bilakhi xjub camahu waxjub bilakhi walaalkii waxaad ku xijaabtaa camahu cama lmeyid ku xijaab wabnan licammi iyo ibnu camkiiba laa waladilummi ha ku xijaabin waladulumka oo markuu ku yiri ayaad halkaa laa waladilummi iyaday markaa bedel kasii tahay waladulumka maya isaga waxba laguma xijaabo weligii waxba ma xijaababa akhli um iyo ukhtalli um waxbaba ma xijaabaan in iyaga la xijaabo mooyaan iyagu cid ay xajbu xirmaan ay ku ridaan maba jirtaba famaa qadu xarama waa kaa ku yidhi isagu weligiiba cid ma qadinin oo dhaxalka kama saarin walbintu bintulmayidku laa taxjubu hayra wuldi um iyaduna ma xijaabto wax aan ahayn awlaadul umka ikhwada lum ba xijaabto ikhwa ashiqaa ma xijaabto ikhwa laab ma xijaabto cam ma xijaabto ibnulcam ma xijaabto wax xaggaa ragga ay xijaabaysaa bintadu ma jirto allahuma ilaa markay bintayn noqdaan oo bintulibnina ay joogto oo cid casabayse ay weydo markaasay culamada qaarkood yidhahdaan way xijaabayaan laakiin taasin xijaabid rasmiya ma ahee wax ay wax ku dhexashuuli weydo oo fardigiina waa laga qaatay casabadiina cid casabaysuun baana helin laakiin cid dhaxalka ka saartay dee ma jirto haddii kale macamcasirkoo jooga ayaa laga saari lahaa wlbintu laa taxjubu hayra wuldi ummi caruurtii xagga hooye ka timid mooyaane bintadu cid kale ma xijaabto wadaa xukunkaasi libintilibni aydan bintulibnigaa wuu sugnaado iyaduna cid kale xijaabi mayse faltadumma aad ku dirti taanoo iyadana raaci wayaxjubu wuxuu xijaabayaa ashaqiiqu ah shaqiiqi wuxuu xijaabayaa man kaana liabin kii aan shaqiiq ahayna liabka ahaa akhii liabka ahaa acmaamta in xijaabii horaa lagu soo sheegay iyo caruurtoodaba laakiin imika kii la darajada ahaa ayuu quwada ku xijaabaya baa lagu leey wadaaka fi likhwati walacmaami dabba arinkaasi ashiqada uu markaa wuxuu yiri wayaxjubu shaqiiqu wixii shaqiiqa kamu hadal ah iyo cam uu sheegay wayaxjubu shaqiiqu wixii shaqiiqa ayaa xijaaba man kaana liabin ciddii markaa liab ahayd ee isla jihadiisa ahayd wadaaka fi likhwati walacmaami daba xukunkaas ikhwadii iyo acmaamkiiba waa dhex maaragtay gurguuranayaayo yani waa dhex soconayaa wy marka waa maxay akh shaqiiqa akhlaab buu xijaabaya cam shaqiiq cam laab buu xijaabaya ibn alakh shaqiiq ibn alakh laab buu xijaabaya ibnu cami shaqiiq ibnu cam liab ayuu isaguna xijaabaya wuxuu yidhi fain yakun akhun liummin ibna cam lam yaxjub ibna alcami liljulli lacam fain yakun hadduu noqdo ahun ummin walaal xagga hooyo ibna cammin hadduu noqdo meydka waana walaalkii xagga hooyo waana iladeerkii dadkan dumaasha ku dhasho oo kale de waxa weya waana ilmaadeer waana walaalo xagga hooyo sowma haddaba hadduu kaasi jiro lam yaxjub xijaabin maayo ibnaalcammi ibnulcamkii kale ee isagu akhlium aan ahayn xijaabi maayo oo casabadii way isla noqonayaan liljullilacammi fuqahada intooda badan ee caamka ah waa sidaa walibni mascuudin lakin ibn mascuud waxaa u sugan maca alfaaruqi isagoo maarata cumar alfaaruq radi allahu tacala canhu la socda canna waxaa tira waa canna waxaa muuqday libni mascuudin iyo maca alfaaruqi u muuqday xajbun lahu in markaa lagu xijaabo kadaa caطaa'un walxasan oo markaa maxay leeyihiin inagii quwadana waa la isku xijaabaa haddaba quwadii shaqiiqu waa kan liaabka ku xijaabaya haddii maanta ay dhacdo in ninkani uu meydka xagga hooyana kala walaalayahay xaggii aabbana uu kala inaadeeryahay ku kale oo xaggii aabba un kala inaadeer ah ayaa isna meesha jooga dabcan kani fardigiisii wuu qaadanayaa fardigii maalan dee suduskaba ahaa wuu qaadanaya suduskii markuu qaato baaqigii ma keligiibaa qaadanaya mise kani wuu la qaybsanaya halkaasaa laysku haysta markaa saxaabadan si laga soo guurinayo taabiciintanba waxay leeyihiin sidii shaqiiquba uu liabka u eryayey ila wuxuu ku eryaya hooyuunba ahayd wax kale may ahayn ayuu kana ilin hooyuu ninkan dheer yahay ayuu hooyadii ku riixaya laakiin jumhuurku waxay hahdeen may farqi baa udhexeeya farqiguna waa maxay kani hooyadii si gaar wax ugu dhaxlay markaa meesha way ka baxday hadda ictibaarta marka casabada uu noqdo way ka baxaysaa waayo waa kan fardi ku qaatay laakiin shaqiiqu dee hooyadii fardi kumuu qaadanin mar haddaanu fardi ku qaadanin tacsiibkiisii unbaa ku xooganaanayo oo ku weynaanaya fain yakun ahun liummin ibna cam hadduu noqdo lam yaxjub ibna alcami ibnulcamkii kale xijaabi maayo liljulilacami walibni mascuudin maca alfahruuqi canna wa canna waxaa muuqday libni mascuudin u muuqday maca alfahruuqi xajbun lahu xijaabid uu markaa xijaabayo kada caaaun walxasan caaa ibn abi rabaax iyo xasanulbasri iyaguna saasoo kale ayay yidhaahdeen halkaa wuxuu kaga baxay markaa xajbigii waxaa la gelayaa mawaanicigii wamnac biqatlin wakhtilaafi lmilla wamnac dhaxalkii ku manci biqatli dil iyo wakhtilaafi lmilla diintoo kala duwan wariqi iyo addoonnimo maxaad ku mancinaysaa irtha man madaa dadkaa aan ka soo sheekaynay oo dhan dhaxalkoodii ku manci filjumla si guud hadhow waa lagu tafsiilinaya faman bihi qofkii haddaba ay ku sugan tahay haadii ictibaaruhu wax kasoo qaadkiisuba imtanaca meesha uu ka baxayo oo ictibaarba ma yeelanayo cid dhaxalna male cidna ma xijaabo laa xajba xirmaani walaa xajba nuqsaani qof jiraba lagama soo qaaday walibni mascuudin ibni mascuud waxaa u sugan mayanee bihi xajbun yaau yaqacu bihi xajbun xijaabidii way ku dhacaysa yaanu dhaxal soo gelin laakiin dadkii uu xijaabi jiray wuu xijaabayaa ayaa ibni mascuud radi allahu isagu uu yiriyo maaragtay saasuu isagu ku tegey ibn abi shaybe iyo abdirasaaq iyo baa musanafka kaga soo saaray laakiin khilaafkiisa cumar iyo cali iyo zaydba madhabkoodii waa khilaafkiisa waa sida jumhuurku ay qabaanoo qofkani kol hadduu qaatil yahay ama gaal yahay xalxuna muslim yahay ama uu addoon yahay qof jilaba inaan laga soo qaadaynin ayaa saxaabadii kale ay fadwootay faman bihi hada ictibaaruhu mtanac walibni mascuudin bihi xajbun yaqac wa can mucaadin mucaad radi allahu tacaala canhu waxaa laga soo guuriyey yarisulmuslimu muslimku wuu dhaxlayaa min dilkufri gaalkii wuu dhaxlayaa wahwa qowlu jamcin waasay jamaaca qabtee fastabir arrinkaa caddayso oo ogow markaa jamaaco saxaabadii iyo taabiciin bale sida mucaad iyo mucaawiye iyo ibraahim anakhaci iyo ayaa waxay yidhaahdeen alislaamu yaclu walaa yucla alayh ama alislaamu yaziidu walaa yanqus islaamku wuxun buu kordhiyaane wax ma dhimo marka haddii qofku muslim yahay isaguu dhaxlayaa gaalka laakiin gaalku muslimkii dhaxli maayo saasay markaa iyagu yidhaahdeen laakiin de xadiisku wuu asaxay maaragtay waxa weeyaan in aan muslimku gaalka dhexlaynin gaalkuna aanu muslimka dhexlaynin waxaa kaloo jira qowl isaguna odhanaya haddii ilmo yar oo labadiisa waalid ay gaalo ahaayeen uu mid islaamo hadduu mid islaamo dee qolyahan shaafiyadu waatay iyo jumhuurkooda isay qabaan kaa islaamay waa la raacinaya ilmaha muslim baa laga dhigaya laakiin qowl waxaa jiro odhanaya iminka islaamnimo iyo gaalnimo toosana loo xukumi maayo dhamaystiran labadaba wuu dhaxlaya kuwadii dhintaba qowl odhanaya ayaa isaguna jira wacan mucaadi yariu lmuslimu min dilkufri wahwa qowlu jamcin jamaaca say qabta weeyaane fastabi kada min almurtadi cinda alxanafi saasoo kale muslimkii wuxuu dhaxlayaa murtadkii xanafiyada agtooda oo culamadii xanafiyadu waxay leeyihiin eh, murtadkii waa la dhaxlaya oo waxaa dhaxlaya qaraabadiisii muslimiinta ahay eh, waxaanay markaa xujaysteen ninkii cabdilaahi bni ubay bni saluul ahaa de waxay dhaxalkiisii dadka looma diiday waa la dhaxlay gaal ka gaalsanina ma jiro eh, laakiin dee waxay jumhuurku leeyihiin de ninkaasi ila gaalnimadiisu xukun ahaan umay dhicino de riddaa loo dili laha haddii axkaamtii gaalka lagu qaado ninka riddaa loo dili laha ninku de gaalnimada wuu qarsanaye waxa weeyaan laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru almuslima cumuumkiisaasi ayaa markaa lagu soconaya cali bin abi aalib bay ka sheegeen nin markaa murtad ahaadoo uu dilay in dhaxalkiisii uu dadk warasadiisii muslimiinta ahaa uu u yeelay laakiin inay ka sugan tahay E, waa laysku haystaa ikhtilaaf riwaayaad baa ka jira in dhaxalka uu siiye iyo inaanu siinin wuxuu yidhi haddaba wahwa ka fayin lisiwaahu wixii abu xaniife ka soo haray fay buu ka dhigayaa ninkaa dhex maarata waxyuu ka tegey soomaalidu markaa de way iska dhaxashaa daaladooda way iska wada qaybsadaanuun walaha xanafiyadaasaa loogu toosiye wahwa ka fayin lisiwaahu wixii ka soo haray abu xaniife fay ahaan ayuunbaa uu u yahayo baytulmaal muslimiinka ayaa lagu shubaya facrif karo wاlkufru cinda الshaaficiyi mutaxid kalxanafi in idiyaaru tattaxid wاlkufru gaalnimadu cinda shaaficiyi shaafici agtiisa mutaxidu waa wax qura un gaalaha kala qaadi kalxanafiy sida xanafigu uu leeyahay in idiyaaru tattaxid bu lakin isagu qaydaya hadday isku daar yihiin oo maaragtay dad meel isla degan ay yihiin oo kii inaga inala joogay iyo ka iyaga de marka meel kala jooga isdhexli maayaan kii inaga nagu dhex iyo kii dhulka gaalada ku dhex noolaa saasuu laakiin sidooda guud waa isku mida looma kala eegayo maxaa yahuudiya iyo maxaa nasraaniya iyo maxaa wathaniy waxaa loo kala eegi maayo oo saasay markaa labadaa madhab qabaan labadii kalena laa yatawaarasu ahlu millatayni shata dad kala diinaya isma dhexlayaan bay leeyi xadiikaasay qaadanayaan qoladana xadiika ku xambaarayaan muslim iyo gaal isma dhexlaan wshaafici shaafici ictamada wuxuu ictimaaday khilaaf baa ku jira weeye fi dimiyi gaalkii dimiga ahaa qaca tawaaruhin maca alxarbiyi in la jarayo isdhaxlid ay isdhaxli lahaayeen kii xarbiga ahaa markaa eeg shaaficiyadii iyo xanafiyad bay isugu sii dhawaanayaan dimigii iyo xarbigii isma dhexlayaan markaa tidhaahdo abu xaniifana uu daarta eegayo maxaa un la ysku khilaafaya waa ka tacliiqa alfarqu bayna shaafici wa abi xaniifa xiina idin fi dimiyi idaa yada waa laga jaray wariahu dimiyu ladii cindana cinda shaaficiyi duuna abi xaniifa mid inaga dimi ahaay noo joogay baa tijaaro iyo ganacsi waxba u safray deetana dhulkii gaaladuu ku dhintay xarbigii halkaa joogay ma dhaxlayaa mise dhaxli maayo intaasunbaa maarata waxa weyaan yani dimigii inaga inala joogay kolkuu dimigii daarulxarbi ku dhinto dimigii inala joogay ma dhaxlayaa abu xaniifa wuxuu le dhali maayo shaaficina wuxuu leeyahay uu dhaxlayo wlxambali acطaa qariiba muslimi aslama wlmiraasu lam yuqtasami wlambli ambeligu acaa wuxuu siinayaa qariiba muslimin muslim dhintay qariibkiisii oo aslama soo islaamay walmiraasu lam yuqtasami iyadoo aan dhaxalkii la qaybsanin ka soo islaamay xambeligu wuu siinayaa oo man aslama calaa shayin fahuwa lahu xadiikaaso aan markaa sixadiisii la isla ogolayn ayuu markaa xujaysanaya man aslama calaa shayin fahuwa lahu marka dhaxalkii oo aan la qaybinin haddii qofku uu yimaado wuu markaa ka qaybgelayaa ayay xanaabiladu leedahay jumhuurkuna waxay leeyihiin waqtulmowt ayaa arrintan laga fiirinaya kolkii qofkani naftu ka baxaysay maadaama aama muslim ahayn dhaxalkii soo geli maayo waqaatilun bilxaqi yucطaa kalqawe qatligiiba kale tafsiirkiisiibuu galay wuxuu yidhi waqaatilun bilxaqi kii markaa xaq ku dilay qofka gar qofkii ku dilay eh, ama qisaas ha u dilo ama dee eh, xaakimba ha ahaado oo eh, de waxa weeye cid kale markaa qisaas dalbanaysa ha u dilo ama hayib zaniya ha ahaado se ha u dilo isna xaakimkii buu yahay maalan qofkii markaa xaqnimo qofkan ku dila yuctaa dhaxalkii waa la siinaya kalqawad sida inuu qisaas ahaan u dilay oo kale waa la siinayaayo dee gardarro ma aha washaaficiy xaramahu fi lmuctamad shaafici isagu sida muctamadkaa waa ka xarimayo waa qadiyey kaasi qaatilba haddaad noqoto shaafici agtiisa ama bixaqin ama bikayri xaqin ama madmuun ha ahaado ama hayru madmuun ha ahaado qatligaagu dhaxal ma soo gelaysi adigoo imaamkii muslimiinta ah haddii lagu keeno walaalkaayoo qisaas loo haysto oo markhaatiyadiiy wax la wixii dhanba ay caddeeyaanoo saa lagu dilo shaafici wuxuu ku leeyahy adigii baa xukumay ma dhaxalkiisa ma soo gelaysi marka xaggii macnahana wuu yar eegayo de naskii guud laysa min almiraai shay umuumkiisuna uu qaadanaya xagga macnahana wuxuu le dhici karaysa inuu nooc tasaahula uu sameeyo markii markaa waxa weyaan uu xukumayo qolyaha kale laakiin kaa way dhaxalsiinayaan wamaaliku imaam maalik halkaa waaba sii dhaafayaayo waraa wuxuu xataa dhaxalka soo gelinayaa mukhtian qatala kii mukhtiga ahaa ee dilay qatligiisu khaa ahaa hadda kii xaqa ahaama kii xaqaa u dhahaysiinaya hadal male kii qatligiisu uu khaaa ahaa laftiisa wuxuu dhaxalka ka soo gelinayaa fi ma siwa diyatihi wixii ka soo haray diyadii allatii badala uu bixiyey diyadii isagaa lagu leeya caaqiladiiso iyagaa bixinaya marka wixii de isaga iyo caaqiladiisa ku waajibay dee dhalimaayo maayo laakiin wixii kale wuu dhaxlayaayo maalkiisii kale wuu dhaxlayaa ilay tuhmadii baa meesha ka baxday ahayd man istacjala shayan qabla awaani cuqiba bixirmaan ninkani si khaaa ayay arrintan uga dhacday maxaa kuu soo haray qolyihii kale xanaabilo iyo xanafiyo iyagu waxay leeyihin in qatligu mar hadduu madmuunba yahay oo damaan uu ka waajibayo ninkaasi markaa soo geli maayo dhaxalka soo geli maayo abcan waana aqwaal shaaficiyada laftooda ku jirta lakiin muctamadku waa inaan qaatilma soo gelin waman yamut kii ku dhinta binaxwi hadmin dadkii ku binaxwi hadmin guri dumay oo kale iyo dee maarata qaraxyadan maanta laysqarxinayo iyo ee wacamiya u qarsoomay tartiibahum say u kala hordhinteen fa kulluhum dhammaantood waxaa laga soo qaadi kalcadami sii dad aan jirin mid marka kakale maalkiisii la dhaxlayo kaasi qof aan jirin baa laga soo qaaday sida iyagii ilan haddii la kala ogayay say u kala dambeeyeen dee kii dambaa kii hore dhaxli lahaa lakiin kol la garan say u kala hordhinteen fa kulluhum kalcadami dhammaantood dad aan jirin oo kalead ka soo qaadaysaa deetana qof walba warasadiisa axyaada ah ee nool ayuunbaa dhaxlaya saas waa sida jumhuurka wa axmedun imaamkii axmed ahaa warasa kullan mid walba dhaxalka wuxuu ka soo gelinayaa min siwaa maa waria alaakharu minhu wixii aan ahayn wixii ka kale ka dhaxlay ee ka kale uu ka helay maaha maalkiisii kale ayuu dhaxalka ka soo gelinayaa maa waria alaakharu minhu wixii uu ka kale ka dhaxlayo waxawaa uu ka koobay uu ka helay wixii aan ahayn ayuu dhaxal siinayaa saxaabada qaarkood ayaa laga soo guuriyey cumar iyo cali iyo ayaa laga soo guuriyey qowlka jumhuurkana abubakr iyo zayd ibni haabit qowlkoodii weeyaan faslun fii hubuuti nasabi waliqraari biwaarifi liri bilwalaa abcan marka fiqradan u dambeysay mawaanicdii la socotaayo mawaanicdii waxaa ka mid ah maaragtay waxa weeyaan de in ay qarsoonaato an yacmaa tartiibu mowtihi ayaa waxay ka mid tahay mawaanicda dhaxalka diiday faslun fii hubuuti nasabi waliqraari biwaariin waliri bilwalaa baa intani ku saabsan tahay nasabku muxuu ku sugnaadaa iyo haddii waari la qiro maxaa la yeelaya qol ay tirado waari kalaa jira iyo haddii maarata walaaga dadkii wax ku dhexlay tuqararu lansaabu biijtihaadi wayahbutu lmajhuulu biliqraari ka qowlihi dabni bilaa nukraani min mudda can kullifa mac imkaani والمالكي صدقه وإن نكر من يدعى نسبه وقد كبر وبشهادة من اثنين على أبوة الميت أيضا انجلى والشافعي من وارثين يمنع إن لم يكونوا كلهم قد أجمعوا كأحمد واكتفيا بفرد يحوز كل الإرث دون ند ومن يرث اثنان إن فلد يقر بثالث فلا يزاحم من نكر وراجع المقر غير الشافعي فيما له منه فلا ينازع وعند نعمان النصيب مشترك كأنما الميت هذين ترك وحكم القائف في من ادعى نسبه المجهول شخصان معا ويمنع النعمان ذا وينسب إلى كليهما فهل كل أبو والقائف الواحد يكفي وورد عن مالك وغيره شرط العدد وخص حكم قائف للحمير بالخلف في ملك اليمين فاحصري وذو الولاء معتق سواء في ذلك الرجال والنساء تحجبه عصبة بنسب وهو يسمى عاصبا بسبب وبعد وبعد فقد المعتق الأقرب من عصبة له بميراث قبل ومن على يديه يسلم شخص فما له إرث به يخص إلا إذا والاه غير ثابت نسبه في مذهب ابن ثابت كذا اللقيط عنده إن جعل عليه للملتقط القاضي الولا tuqararu ansaabu ansaabta waxaa lagu sugaa bishtihaari inay caan baxdo oo qofkaasi inuu hebel yahay in ay caan tahay ayaa ku filan sidoo kale dee shahaadadii iyadana way ku sugnaata dee maarata shaahideyinkii annahu wulida calaa firaashi fulaan hadday markhaati kacaan calaa wulaadi eh, firaashi fulaan lagu ku dhashay de iyadana way ku sugnaanaysaa shahaadaadka ayaa iyadana lagaga hadla wayahbutu lmajhuulu qofkii nasabkiisa aan la aqoon ayaa wuxuu ku sugnaadaa biliqraari qiraar la qirto ka qowlihi sida qofkii qiranaya inuu yidhaahdo dabni waa inaan ka dadkan waxbaa la isku asturay waxaa la yidhahdo haddii mar qura laga maqlo isagoo waa inaan ka yimi way dhammaatay saasuu uu ku laazimayaa xataa hadduu yidhahdo waan iska hadlayay iyo waarday waxaan ujeedisan ma soconayso mar quraba haddii laga maqlay waa inaan ka isagoo yidhi nasabkaasi waa sugan yahay waayo qofkani xaq buu leeyahay wixiisii waad qirtay kol haddaad qirtay mar dambe ma dafiri karaysid kuuma banaano marka hore qof aanad xalaal ku dhalin inaad sheegato laakiin haddii ay dhacdo xukman qadaan wuu ku laazimaya marka qofaan nasab loo ogeyn oo nasab kale aan lagu aqoon qofta nasabkiisa la yaqaano inuu in yahay ay caan tahay oo anaa dhale haddaa tiraa macnamala taas lagaama dhegaysanayno laakiin qof aan nasab kale loo ogeyn haddaa tirahda anaa dhalay way dhan tahay bilaa nukraani iyagoo aanu dafirin oo inkiraadi aanay ka iman min muddacan la sheegtay kii uu sheeganayu laha anaa dhalay haddaan inkiraadi ka iman wuu sugnaanaya weliba marka nakiraadu aanay ka imanayne ay ictibaarta leedahay kulifa min muddacan kulif muddace mid la sheegaayo oo mukalaf ah hadii aanu inkirin nasabkii wuu sugay markaa ku haddana mukalafa in waalan yahay ama ilmo yar yahay sheegashadaasaa ku sugan haddii markaa waxa weeyaan kalena tasdiiqiisaa loo baahan yahay oo isagii inuu yidhaahdo waa run ayaa loo baahanaya maca imkaani iyadoo arrintu ay suuragalna tahay qof kaa weyn haddaa tirada anaa dhala il nagaa dhegaysan qof kaa weyn anaa dhalay cid kaa dhegaysan mayso markaa waa inu wixii suuragelinaya walmaaliki maalikigu sadaqahu wuu rumaynayaa kaa sheegtay wain nakira man yudacaa nasabu xataa haba dafiro oo ha diido kan nasabkiisa la sheegtay waqad kabira isagoo qof weyna haba diiday maalig wuxuu leeyahy kol haddii la sheegay inuu bilaa nasab ahaado waxba ka faa'idi maayo kaa loo sheegtay kaa sheegtay ayaa markaa loogu abtirinaya isagu ka garanayaa nasabkiisii waxba kama ogeen Eh, waba la weydiin maayo imaam maali leey lakin jumhuurku waxay leeyihiin hadduu kabiir yahay mukalaf yahay waa la weydiinaya ama haddii isagoo yar la sheegto saasuu nasrka ku sugnaanaya hadduu markuu qaangaaro diidana macno ma samaynaysa diidmadaas waayo nasrkii u sugnay bihahaadatin waa kan yidhi shahaadadiina wabihahaadatin markhaati min inayni laba ay markaa ka markhaati kacaan calaa ubuwati lmayiti meydku inuu markaa waxa weeyaan meydku inuu markaa kan aabbo u ahaa ayuu ayadan sidoo kale injalaa uu ku muuqanayaa nasabkii nasabkii waxaa kaloo ku caddaanayaa in laba ay ka markhaati kacaan inuu aabbo u yahay ama in furaashka maaragtay waxa weeyaan furaashkiisa uu ku dhashay haddii furaashkiisa inuu ku dhashay ay ka markhaati kacaan markaa arrintaasi way dhan tahay haddaba haddii labadii ay waarisiin yihiin wuxuu yidhi washaafici shaafici yamnacu arrinkaa wuu mancinaya wuu diidayaa min waarihayni in ay ka timaado laba dhaxalkii soo gelay laba dhaxalkii soo gelay haday ihahdaan qofkan aabbaha yaa dhalay oo warasadii kale aanay ku waafiqin shaafici wuxuu leeyahay nasabkaasi ma sugna in lam yakuunuu kulluhum haddii warasadii dhammaanba aanay ahayn qad ajmacuu kuwa ku ijmaacay ka axmedi sida musqadii hore waxaan filaya ma tacajulsanayn ka axmedi sida axmedba uu markaa leeyahayo waxay leeyihin waa inay ku ijmaacaan waayo waxan waa qiraal maanta kol haddii uu dhintay warasadiisu qofka ay yidhaahdaan isagaa dhalay waa qiraal e ma aha markhaat oo iyagii baa xuquuq isku qiraya inuu qofkan xuquuqdii la leeyahay waa qiraal bay markaa noqonaysa haddaba qiraalka waxaa la yidhi qiraalkii booskii meydka maanta iyagaa taagan haddii dayn lagu lahaa iyagu hadday qirtaanunbay sugnaanaysa isagu wixii uu lahaa iyagaa sheeganaya marka warafadoo isku dhanbaa waxay joogaan booskiisii hadday markaa isku raacaan inuu isagii qirtay oo kaley noqonaysa hadday isku raaci waayaanna dee marka waxa wey wixii booskiisa buuxinaya iskumay raacin markaa ma sugnaanaya nasabkii waktafayaa waxay ku kaaftoomayaan labadoodu bifardin hal qof oo yaxuusu kullal irfi dhaxalkao dhan keligiile duuna niddin oo cid markaa nid u ah oo lidku ihi aanay jirin hadduu qof keligii dhaxal kala leeyahay deetana uu qirtuu yidhahdo ninkan aabbahay baa dhalay waa rumaysanayaan markaa dee ilan isagaa warasadii oo dhane marka iyagu maxay rabaan uun dadkii dhaxalka lahaa inay arrintan u dhammaadaan ama qof ha noqdaan ama wax ka badan ha noqdaan amaa qolyihii kale maalifiye iyo waxay leeyihiin labada qof wii markaa iyagu qaab shahaabo oo kale ayay ula dhaqmayaano waxay leeyihiin labadan qof markhaatigooda waa la fulinaya waman yarihu naani qofkii ay laba dhaxlayaan in fadun yuqir haddii mid uuni uu qiro biaaliin qof saddexaad inuu jiro de markaa madaahibti maxay isku waafaqayaan halkan inaan nasabkii sugnayn ilan lababa lama hayo warasadiina iskumay raacin markaa labaa dhaxalka lahaa mid uunbaa qiray markaa horta nasabkii ma sugna dhaxalkii ka waran falaa yuzaaxan lagu ciliiryi maayo dhaxalka ma nakira kii dafira yidhi ma jirto isaga horta dhaxalka lala soo geli maayo ila ninka nasabkiisiina ma sugna isaguna qiraal muu samayno waxmuu qirin waraajaca almuqira laakiin kii u qiray ayuu ku noqonayaa ayuu wax la qaybsanayaa ayru shaaficiy kii aan shaaficiga ahay kan la kirtay ee majhuulkayi hadduu shaafici yahay halkiisaasu iska barayaayo waxba la siin maayo haddaanu shaafici ahayn kii qirsanaa ayuu la qaybsanayaa qaybtiisa fii maa lahu inta uu isagu yeeshay minhu min almiraafi ayuu la qaybsanayaa falaa yunaasic yaanu la murminoon u diidin isagaa qireen shaaficiyadu laakiin waxay leeyihiin muxuu wax ku imika muxuu raadsanaya ma dhaxal buu raadsanaya dee dhaxalka nasab baa loo baahnaa nasabkiina ma sugna markaa sababkii uu wax ku dhaxay lahaaba lama hayo qolyahan waxay leeyihin ninkan wuxuu qirtay xoolaha ninkan inuu la leeyahay marka dee waxa weeyaan hala qaybsado waana wejhi madhabka ku jira imaam alxaramayn masaladan uu ka hadlayay wuxuu yidhi man lam yuqira biishkaali hadihi almas'alati falaysa min alfiqhi fii shay masaladan inay mushkilo tahay calaa madhabi shaafici qofka aan eh, qirin fiqiga waxba ugama baxsan sababta waxa weeye eh, waynagii odhan jirnay eh, kalasli walfarci walakin qad yarid hubuutu farcin duna asli dactin yani farci inuu sugnaado asalkiisa aanu sugnayn dhaxalku waa farcun can nasab nasabkii ma sugno asal ah markaa farci ma sugnaanayo madhabka ku socda laakiin arrintu markay qiraal u noqonayso madhabku wuxuu ahaa hadday arrintu qiraal u noqonayso in farci u sugnaado asalka yaan u sugnaaninbe wanaga ilaankii xatooyada qirtay ee haddana ka noqday gacantii la jari maayo laakiin lacagtii waa laga qaaday iyadoo sariiqadii aanay sugnayn ayaa haddana lacagtii laga qaadayaa sababtuna waa maxay qiraalkan meesha yaala marka maanta ninkan wuxuu qirtay ninkan inuu wax la leeyahay maxaa markaa loogu diidan yahay sidee loo yidhaahdaa lama siinayo marka haddana wax isku sii khilaafaan ma uunbaa mise waa maca oo ataa yani waxa weya ilaahay u qabsan maayo hadduu ka ha markaa ad waxay rajaxayaan inay arrintani laakiin diyaanatan ay ku laazimayso inuu wax siiyo muxuu haddaba siinaya ma kala barbay inta isaga uu yeeshay u qaybsanaya mise dee isagana inbaa kaga maqan kan kalena inbaa kaga maqan haddii nasabku uu sax yahay inta uun isaga kaga maqan ayuunbuu siinaya ayaa haddana isku sii khilaafa waraajaca lmuqira muqirka ayuu kula noqonaya wax la qaybsanaya hayru shaafici kii aan shaaficiga ahayn fii maa wixii markaa inta uu kelayahay minhu isaga yani waxa weeyaan min nasiibihina ad ohan kartaa min aliri inaad ohan kartaa fii ma wixii buu kula noqonayaa lahu isaga u sugnaaday minhu min aliri falaa yunaasici yaanu markaa la doodi wa cinda nucmaana nasiibu mushtarak ah, qaabkii loo qaybsanayana waa kan kaanama almayitu haadayni tarak markaa fii ma lahu minhu waa maxay waa inta uu isagu kuleeyahay nasiibkiisa oo maalan eh, haddii dee labadan ay dhaxalkii qaybsadeen konton iyo konton bay u qaybsadeen dee markaa kan maxaa kala socda toddobi iyo toban iyo uluayn soo ila markii aslaas loo qaybiya ahay saddex simood ah, markay marka markuu la socda marka intaasuu ugu noqonaya kanuu ka qaadanaya intii kalena dee kakale raacday kaasina uma qirsana saasaa markaa ay odhanayaan maalikiyadii iyo xanaabiladii baa saab ka soconaya wa cinda nucmaan nucmaan agtiisa annasiibu mushtaraku nasiibku intuu kani qaatay waa mushtarag waa la wada leeyahay kaanama almayitu haadayni taraka sidiioo meydku uu labadoodan uun ka tegey iyo xoolana intan uu kani qaatay uun ka tegey markaa nus iyo nus ayay u kala qaybsanayaan intii kalena labadoodaba way ka maqan tahayo kakale kaga maqan tahay bay noqonaysa waxakamuu culammadii xukun bay siiyeen alqaa'ifa ninkii markaa hidasooca ahaa ee hidaha yaqaaniya dadku say isu dhaleen qofkii garanayay fii man iddacaa cid bay markaa xukun u siinayaan ay sheegatay nasabahu lmajhuula nasabkiisii aan la aqoon shaksaani laba qof macan ay wada sheegteen laba qof baa midba yidhi anaa dhalay laba ninbaa ayaa ilma aan nasabkiisa la garanay isku qabsaday qaabka isku qabsanaya sidee noqon kartaa in gabadhan dee wadu shubha maala de iyagoo maalan xaasba ah ayagu shubha dhacay ilmay dhashay ilmihii waa la ysku qabsan karaa waxaa kaloo noqon kartaa gabadhiibaa warbaa u iman kara ninkaagii u dhintaya waaba laga yaaba inay markaa iska ciddo tirsato deetana ay markaa kadib nin iska guursato muddo sanad gudaheedana ay ilma ku dhasho ninkiina uu soo noqdo iyadiyo markaa ilma haysata de wuxuu odhan karaa waa ilmahay anaa dhala ila sanad inbuu ka maqnaay ama maaratay sanad iyo ilaa afar sanadoo kuwa fuqahadu ilxaaqinaya marka hadduu kana sheegto kana uu sheegto labadiibana ay suuragal ka tahay amaba se ilmahan aan la garanaynba nasabkiisa deetana la sheegtay haday saasi dhacdo qaaifkiibaa markaa kala xukumaya markaa qaaifku gebigiisuba goormuu dhaxalka soo galaa goormuu nasabka soo galaa waa marka tanaasuc uu jeedo laba qof ay ishaystaan anaa dhala iyo anaa dhala labadiibana ay suuragal yihiin markaasoo keli ah ayuu soo galaa mar kale ma soo gelayo iyo d n a gu toono wayamnacu nucmaanu abu xaniifaha qaa'ifka waa diidaya wayansubu wuu nisbaynaya haddaan maaratay wax kala saaraa jirin ilaa kilayhimaa labadoodaba fahal kullun abu waa kaagin laba aabbay noqonaya mid waliba aabbu noqonay kolley iyagu eh, cumar binkhaaab baa laga soo guuriyaa inuu markii la kala saari kari waayo labadiiba ugu agjiriy waxaa kaleoo laga soo guuriyaa inuu qaa'ifkii u yeedhay oo uu yidhi bal hadda eeg deetana qaaifkii baa eegay markaasay waxba soo bixi waan ui isku sii ayuu labada ninba ugu egyahay ku kala haddana loo yeeday waa isna wuu eegay isku si ugu egyahay ku saddexaad baa loo yeeday deetana wuxuu yidhi kiina isku si ugu egyahay deetana cumar wuxuu yidhi ma moodaynin in ilmo qura laga abuuri karo eh, min maai rajulayn lakin hadday saddexdiiba isku raaceen waa la xaaqinaya labadoodaba waxa weyaan labadaba waad dhaxlaysa waanay ku dhaxlaya marka waa aarkaa waa soo guuriyaa inuu yidhi intasib ilaa ayihimaa shitana waa soo guuriya kii aad adigu rabto u nisbo sheego lagu saari kari marka fuqahadu waxay leeyihiin suuragal ma aha in labaduba ay maarata biyahooda ka abuurmo mid unbaa u ka abuuran yahay marka riwaayada intasib ilaa ayihimaa shitadaas ayay qaadanayaanu waxay labadaba loogu abtirin maayo aaifku hadduu dhinac saarana waa sa dhinac saari waayana waa la sugaya markuu qaangaaro isagu ku arkay inay iswaafaqsan yihiin ha ku abtirsado wlqaaifulwaaxidu yakfi qaaif keliya ayaa ku filan wawarada can maalikin imaamkii maaliga ah waxaa ka soo arooray waayrihi iyo ayrkiiba sida maaragtay weji shaaficiyada weeyaanbe sharulcadadi in tiro la shardiyayo laba la shardiyayo marka waxaan ma xukunbaa mise waa nooc markhaatiyo kale ah ayaa khilaafka uu salka ku haynaya waxay u badan tahay inuu xukun yahay wa khusa xukma qaa'ifin waxaad ku gaar yeeshaa qaa'ifka xukunkiisa lilximyari maalig agtiisa bilkhulfi fii milkilyamiin marka milkulyamiin laysku haysto oo faxsun halkaasuu ku gaarye laakiin zawjo waduu shubha ku dhacay oo milkulyamiinba aan ahayn qaa'ifku kama shaqaynaya buu le markaa saasuu isagu leey wuxuu gaar ku yeelaya waayo qisadan cumar ayaa inay addoon ahayd la sheegaya markaa wuxuu leeya milkulyamiinka ayuunbaa qaa'ifka uu ka shaqeeya laakiin eh, labada fiqihe kaleba labada madhabe kaleba waxay leeyihiin meel alla meeshii ijtibaah uu dhaco qaa'ifka uu ka shaqayn kara wadul walaa'i muctiqun wadul walaa'i kii markaa walaagan u saaxiibkaay wax ku dhexlayay muctiqun wey oo wax horeeyey weeye sawaaun waxaa ka siman fii dalika alrijaalu wanisaa rag iyo dumar qofkii wax horeeya dulwalaa buu noqonaya taxjubuhu waxaa xijaabta casabatu binasabi wax alla wixii nasab dhaxalka ku lahaa ee casabada laakiin ahaa ayaa xijaabaya wahwa yusama isaga waxa lagu magacaabaa caasiban bisababi sabab ayuu caasib ku noqdo waa maaratay ictaaqaasi wey wa bacda faqdilmuctiqi muctiqa haddii la waayo oo markaa isagii uu dhinto weeye meesha ka baxo alaqrabu baa dhaxlaya kii markaa ugu soo dhowaa min casabati lahu casabadii muctiqa uu lahaa ayaa qabiilun bimiiraai miiraakii u xaqlo oo mudan wey haddii isagii la waayo casabadiisii ibnigiisa kusoo xiga ibnigi adii lawaa ibnulibnigi adii la waayo aabihii adii la waayo ikhwadii siday shaaficiyadu ay ictimaadayaan haddii ikhwadii la waayo abnaaulkhwadii haddii la waayo jadki saasay noqonaysa wbacda faqd muctiqi aqrabu min casabati lahu bimiiraain qabin waman calaa yadayhi yuslim shaksu qofka qof ku soo islaama gacmihiisa ee qof soo muslimiya famaa lahu iru dhaxal male bihi yukhasu lagu gaar yarayo dhaxalkiisa dee dhaxal ku heli maayo ilaa idaa waalaahu in markaa uu xulafo la noqdo mooyaane hayra haabitin nasabu iyadoo qofkani aanu nasab lahayn fii madhabi ibni haabiti madhabka abu xaniifa raximah llahu tacaala ay taxaalufaan oo muwaalaad oo yidhahdaan arisuka watarisunii oo taxaaluf ay isla galaanoo muwaalaad caqdu muwaalaada yidhahdaan caqdi muwaalaada ay isla galaan markaa wuu dhaxlayaa bay inuu soo islaamiyey ayuu ku dhaxlayaa aar markaa cumar radi allahu tacaala laga soo guriy ama adii xadii marfuuca ah bay sheegaan man aslama calaa yaday rajulin fahuwa mawlaahu laakiin waa xadii mucal ah jumhur kale waxay leeyiin arrintaasi waxba kama jiraan kada laqiiqu saasoo kale ilmihii la helay cindahu abu xaniife agtiisa in jacala calayhi lilmultaqit qaadi alwala haddii multaqidka qaadigu uu walaa u yeelo yihahdo laka walaahu walaagiisa adigaana hadduu yidhaahdo isaguna wuu dhexlayaa buu yidhio cumar bin khaaab ilkeena ninku u keenay uu yii waan helayo saas ulahaa markaa waxa weyaan casal alhuwayru abusa markii dambe wuxuu ku yidhi huwa xurun wa walaaؤuhu laka ayaa markaa la sooriya lakin ninka su abu jamiila alacraabi ninkaas markaa nin aan la garanaynin ayuu markaa yahay abu jamiila maaha ibn abi jamiila maaha marka ninkaasi ayaa majhuula oo eh, ninkii markaa aarka soo warinaye kaasay markaa iyagu xujaysanayaan waxay leeyihin haddii markaa qaadigu uu walaaga u yeelo wuu dhaxlayaa jumhuurkuna waxay leeyihin waxba sidaa laguma dhaxlo wsal اllah wslm alى nabiyina mxamedi wallah aclam